بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله xadaana axmed bin cabdillaahi bin yons fi baabi istiklaafi اlimaam idaa carada lahu cudru min maradi wa safar istiklaaf اlimaam imaamkii masjidka salaada dadka tujinayay ee raatibka ahaa alimaam raatib rasmiga ahaa ee imaamka masaajidka loo yaqaanay istikhlaafuhu inuu qof khaliifa samaysto oo badel qaato qof idaa carada lahu imaamkii hadduu ku soo dariyo cudurun cudurdaar min maradin jiro ah wa safarin ama safar ah wa hayrihimaa labadaa waxaan ka ahayn hayrihimaa masjidkii markuu galay inuu weyse qabin buu arkayba salaadiina waa loo aqibay waqayrihimaa bay soo gelin man qof inuu bedel qaato oo khaliif ka dhigto oo meeshiisii uu ku wareejiyo yusallii tujiya binnaasi dadka qofka dadka tujiya inuu yidhaahdo hebelow adigaa dadka tuji wa ana man sallaa wa baabun ana man sallaa qofkii tukadaa khalfa imaamin imaam gadaashii jaalisin fadhiya licajzihi cajis uu ka cajisay darteed can qiyaamin istaag imaamkii oo fadhiga ku tukanayo sababtu maxay tahay licajzihi can qiyaam istaagii buu kari waayey oo waa qof lugaha ka jiran ama xanuunsan markaasuu fadhiga ku tukanaya qofka ku daba tukanaya ee asagoo aan jiranayn ee xanuun iyo cudurdaar aan lahayn lazimahu waxaa ku waajibaya alqiyaamu inuu asagu istaago idaa qadira calayhi buu ku yidhi hadduu karo maxaa yeelay waquumuu lilaahi qaanitiin salaada qiyaamku waa rukni min arkaani salaad ka mid ah qof marka ah oo cudurdaar leh hadduu fadhiisto qofkii aan cudurdaar lahayn la fadhiisan maayo inamaa jucila alimaamu liyutama bihi disee la yeeli aan soo marray wuxuu ku leeyahay wa nasfu lqucuudi fadhigii waa la nasakhay khalfa alqaacidi qofka fadhiya imaamkaa gadaashiisa la fadhiisto fii xaqi man qof xaqii baa la nasakhay oo lagu camalfalaynin qadira cala alqiyaami istaaga kara qofka istaagga karaya ee istaag ku tukan karana inuu daliishado xadiidkii nabigeen soo maray calayhi salaam intuu fadhiistay isagoo xanuunsano lugaha ka xanuunsan saxaabadiina uu yidhi fadhiista waa la nasakhay buu leehay arrinta ayadaa ah. qofkii kari kara waa inuu istaagaa xadiiskan dambe ayaa nasakhaya qaala almusanifu raximah llah xadaanaa axmed bn cabdillaahi bn yuns qaala xadaanaa zaaida zaa'idaة bnu qudaama qaala xadaanaa muusa bn abi caaisha can cubaydillaahi bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi dakaltu calaa caaishataan u galay radia allahu canha faqultu laha waxaan ku yidhi alaa tuxaditiinii miyaadan iiga sheekaynaynin ma iiga sheekaysid carmaradii rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam jiradii nabiga xanuunkii nabiga calayh salaam ee cuslaa ee uu u dhintay wixii maalkaa dhacay intuu mariinka ahaa nabiga ku saabsanaa bal nooga sheekeen qisadii oo dhan ilaa geeridiisa baa kaga sheekaysa hadda shaahidkii salaada iyo sidii loo maareeyey xilliyahaas nabiga u xanuunsanaa ayuu ka soo qaatay qaalad waxay tihi balaa waan kaga sheekeen faquula nabiyu nabiga calayh salaam baa cuslaaday xanuunkiisii haba wax yar wax yar buu soo socday kadib waa cuslaado waaba kici waaye waa dhul dhuldhacay nabiga calayh salaam fa qaala nabigu wuxuu yidhi asalla naasu dadkii ma tukadeen salaadii jamaacadii nabigaa la sugayaa imaamna weli qof kale looma magacaabin markaas dadkii buu nabiga weydiinaya weli rajo wuxuu ka qabaa inuu masaajidkii galo oo jamaacadii ka tujiyo rasuulka calayh salaatu wasalaam asalla naasu dadkii ma tukadeen qulnaa waxaanu laa maya wahum yantadiruunaka aday ku sugaayaan yaa rasuul allah rasuul allow adin sugayaan asalku waa imaamka raatibka in la sugo wey wakhtigii awalkiisii haddii la gaaro hataa in wax ka mida la sugo way bannaan tahay qaala wuxuu yidhi ilaa uu idan ogaalo idan laga helo ama idan mulaqa ama maxaa mid sariix aho uu ku dhawaaqo yar hebel hena tejiyo ama meahee idan lagu ogyahay inuu ku raalli oo ku qanci haddii dadku ay iska galaan saxaabadana nabigu oo nool calayhi salaatu wasalaam ilaa idan sariixa ay helaan kumayna degdegaynin ama ay cudurdaar kale oo nabiga inuusan joogin ay dhacdo waan arki doonaay qaala wuxuu yidhi isbacuu lii waxaad ii dhigtaa maan biyo fi lmakbaq baafka baalka la yihahdo dharka lagu dhaqdo ama beeshinka la yidhaahdo biyo igu shuba fa facalnaa waan samaynay idhexdhiga waa la dhexdhigay nabiga calayh salaatu wasalaam riwaayo kale waxay caddaynaysaa intii beeshinkii iyo baafkii laga sii tegay in sabca qirabin lam tuftax awkiyatuhunna toddoba sibraar oo nafka laga furino biyihii buuxaan ayuu nabiga cala salaam wuxuuli u sii daayay ugu shuba xanuunka nabiga haya iyo qandhada madaxa iyo xanuunaayay qandho badan baa haysay nabiga calayh salaam marka waa dibu nawowi xanuunka iyo qandhadaa kulul biyaha waa lagu daaweeyaa igu shuba bal xoogow kifaya inaan fudeed aan dareemo fafacalnaa sidii baan yeelay fakhtasala waa qabaysta nabigu uma dahaba wuxuu tagay liyaruwaa inuu hinqado inuu balkaco hingado faudmiya calayhi waa la miyir daboolay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa miyir beelayba uma afaaqa waa miirsaday faqaala wuxuu yidhi asalla annaasu dadkii ma tukadeen qulnaa waxaanu laa maya welina ma tukanin wahum yantadiruunaka aday ku sugayaan yaa rasuul allah rasuul allah masjidkii baa la fadhiyaa jamaacadii nabigaa la sugaya calayhi salaatu wasalaam intay nabiga helayaanna wax kale iyo qof kale nabiga calayhi salaatu wasalaam kama iyay ka hormarmeen nabi maxamed ka hormay sala allah alay w slam faqaala wuxuu yidhi lacuu lii maan biyo ii dhiga fi lmiqdab iqmaha iyo miirdaboolka ayadoona in laga qabaysto ayaa fiican qofka duu miyar beelo fafacalnaa waa samaynay sidii oo biyaan u dhignay fakhtasala waa qabaysay suma dahaba waa damcay liyanuuha inuu hinqado fa uqmiya alayh haddana waa la miyar daboolay nabiga calayh salaam aliqmaa jaa'isun cala alambiyaa wuu ku bannaan yahay ambiyadu inay miyar dabool ku dhaco oy xanuunsadaan oy qandhadaan oo xanuunkooda weliba uu ka badan yahay xanuunka dadka kale maxaa yeelay ikhmuhu iyo qof oo xanuun hayay darteed la suulay ama kooma galay wax maaragtay ma aha naqsi ah oo cuyuub ah ma aha amraadda waaweyn ee laga ilahay uu ka magan galay nabiga calayhi salaam oo way ka mid tahay aludhiji allahuma inni acuudu bika min aljunuub waaljudaam waalbaras saddexdaas laakiin januun iyo waalli nabiga inuu waasho kuma bannaana ilaahi subxaana wa tacala waa ka ilaaliyey nafsi weeyaan inuu intuu waasho maskaxdiisa caqligiisa tago oo dadka waxaas maarata ambiyadu ilahay waa ka ilaaliyey subxaana wa tacala laakiin xanuun dartay inuu la miyir daboolmo waa dhacday uma afaaqa waa miirsaday faqaala asalla naasu dadkii ma tukadeen qulnaa laa nabi allo mayna tukanin salaadaa ku taagan rasuulka calayhi salaatu wasalaam tarbiyadii saxaabadiisa uu siiyey ay ka qaateen cumar radia allaahu canhu markii isagana lagu dhuftay warankii oo uu miyar daboolmay markuu indhaha kala qaaday waxaa ugu horraysay salaaduu ka hadlay qulnaa laa wahum yantadiruunaka waa ku sugaayaan yaa rasuul allah rasuul allah ayay ku sugaayaan waa waxaa dadka inta badan hadda markay xanuun badanba iyo jirraba ay ku dhacdo waaba iska halmaamaan salaadda waaba iska daayaan kuwa kor taaganna salaad maba ka hadlaan asagii xanuunsanaana salaad maxaa igadana ayuu ku leeyahay marada iga nijaasaysan iyo matag baan qabaa iyo xanuun baan kacay waxaasoo dhan waa jahli iyo iimaan yari oo qofka uu khatar ku geli karo isaga oo musalli ahayn oo qof tukanaya aan ahayn inuu ku dhinto oo khaatibada saa kaga xumaato khaatibada ay ka xumaato marka tacaawun baa la rabaa dadka mumaridiinta ee dadka jira la jooga inay mar walbaba qofka xasuusiyaan salaada ooy ku booriyaan oo u weyseeyaan oo dharka ka badelaan oo qiblada loo jeediyo ayaa la rabaa xilligaas ugu baahi badan yahay faqaala dacuu liimaan biyo fi lbakdi igu shuba fafacalna waa samayna faktasala waa qabaystay uma dahaba liyanua inuu hinqalafo ugmiya caleyh walam yardaboole haddana uma afaaqa faqaala salla annaas dadkii ma tukadeen qulnaa laa wahum yantadiruunaka yaa rasuul allah way ku sugayaan qaalat caaisha waxay tihi wannaasu cukuuf dadkuna waxay fadhiyaan ay laazimiinku yihiinoo fadhiyaan fi lmasjidi masaajidka muctakifiin mulaazimiin fi lmasjidi fadhiyaan yantadiruuna rasuul allah rasuulka ilaahay bay rajo ka qabaan calayhi salaatu wasalaam bay sugayaan lisalaati alcishaa'i alaakhira waana ceshihii dambe salaadii cishaha wey waxa la sugaaya hadda salaadaha kale way ka culus tahay dadkii maantao dhan shaqaynaayey beeraha iyo howlaha iyo dad waxay ahayd garab rarata ah oo xooggooda iyo muruqooda maala marka xilligaasoo kale gebwey geb wey maca daalika way sabrayaan jamaacadii bay rabaan inay tukadaan nabi maxamed bay rajo ka qabaa inuu tujiye calayhi salaam qaalad waxay tiri fa arsala rasuulu llahi sala allah alay wasalam markuu ka quustay oo muxaawaro kasta uu isku dayay uu kici waayey arsala rasuulu llahi wuxuu u diray calayhi salaam ilaa abubakr buu dad u diray an yusalliya binaas dadka inu waa kaa marka shaahidka halkaa weyaan istikhlaaf imaamkii oo qof kale salaaddii ku wareejiyey cudurdaar markuu ku dhaco fa ataahu rasuulu qofkii lasoo diray baa u yimid abubakr faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaamuruka wuxuu ku amrayaa an tusalliya binnaas dadka inaad tujiso faqaala abubakar baa wuxuu yidhi wa kaana rajula nin buu ahaa raqiiqa qalbi jilicsan qirada iyo qur'aan akhriska hadduuba bilaabo oo ayuuna la wadi karin qalbi jilicsanaa markaa cumar baa abubakar baa wuxuu yidhi yaa cumar cumarow salli binnaas adiga dadka tuji oo waxaa weeyaan jawaazu tawkiirulwakiili wakiilkii inuu qof kale si wakaasho way bannaantah qof baa la wakaashoode waxaa qabo qof kale waa wakaalan karaa hadduu wakiilkii asalka ahaa cudurdaar ama uu manaa e, e, jirta culimmadu ay sheegaan qofkii maba kari kara wuu kari karaaye mararka qaar qofka waxaa loo wakaalanaya wax la baashiri kara madahaba hebelow waxaan ku wakaashay inaad guri ii dhisto qofkana qof guri dhisi kara madahaba qof muhandis ah oo injineera ah ayuu isagana wakaalanao hebelow adaa mas-uulkaa guriga dhisidiisa waa bannaan tahay dayib nikaaxii iyo wilaayadii ayaa qofka loo wakaashay isagaa markaas qof kale oo culumu wakaasha wuxuu yii war iskumama toosin karo oo tartiibaadkii iyo ijraa'aadkii broseskii maba aqaaneen waxbaa iga kala fakan kareen adigaa ku wakaashay oo hebelow halkaa way meesha wadaaddaa wax ka heleen way ka soo galeen waxba dhibaata ma yaa cumaru salli binnaas dadka tuji qaala wuxuu yidhi faqaala cumaru wuxuu yidhi anta axaqu bidalik adaa u xaqniman badan oo iga mudan axaqiyada abubakar uu ka mudan yahay cumarkuna cumarna laba shay bay ku caddahay shayga koobaad waxaa weeye lianna huwa almuwakkal waa qofkii la wakaashay ee nabiga calayi salaam toos u sheegay abubakar wey cumar ma ahayn laba fadla abubakar calaa cumar abubakr fadliga uu ka fadli badnaa cumar qof walba wuu yaqaana cumar iyo keyrkiiba way garanayeen inuu abubakar ka fadli badan yahay salaadana afdaliyada iyo muxuu aha mansabkaasi dadka qof walba qofku uu ka fadli badan yahay buu ka mudan yahay qaalad waxay tihi fasallaa bihi waxaa dadka tujiyay abubakar tilkale ayaa maalmahaas maalmihii nabiga uu soo kici waayey abubakar baa dadka tujinaya oo imaam ahaa uma ina rasuula allahi sala allah alay wasalam wajada wuxuu helay min nafsihi naftiisa khifatan xoogo fudeed ah waad kici kartaa buu is yidhi fakharaja wuu baxay bayna rajulayn laba nin isagoo u dhaxeeya axadoo midkood alcabaasu weeyaan bisalaati duhri salaadeeda hor buu nabiga cala salaam yidhi bal ha lay liiciyo garbaha halayga galo halay wado wa abubakar yusallii binnaas abubakar oo dadka tusinaya salaada ku jira yaa laba ninoo saxaabada ka mida ah, cabaas iyo cali riwaayoyin kalena kuwa kale sheegeen ma soo socdaane ayuu yidhi dhinacaha intaay gashaan igeeya meesha oo masaajidkii hala igeeyo abubakar marka salaada ku jira halkaa marka waxaad garanaysaa qofka mumaridka ee qofka xanuunsan ee tacbaanka ah aad u xanuunsan ka u u taagan ee u fadhiya inuu jamaacada ka daahi karo maxaa yeele cabaas iyo cali iyo jamaacada ka daaheen nabigay la fadhiyaan ilaa nabigu uu yidhi anigii aad ila fadhideen ayaa yaaliiciya ayagu waxay go'aansadeen in nabiga la joogaan calayh isalaatu wasalaam waxba dhibaataa male min acdaari jamaaca bay ka mid tahay isbitaal baad fadhidaa qof baa xanuunsan wuxuu noqon lama ogo isagii baa sariirta ku celcelinaysaa gedgedinaysaa waad ku hari kartaa hadhow salaadaad iska tuko wa abubakar yusallii binnaas falamaa raahu abubakar abubakar markuu arkay nabigoo lasoo liicinayo dahaba wuxuu damcay liyata'ahara inuu dib u baxo oo safki ka baxo meeshiisii oo uu u banneeyo fursaddii fa awmaa ilayhi nabiyyu nabiga calayh salaam baa u ishaaray anlaa yata'ahara inuuna dib u dhicin ma ah maanta maalintii horeo kale maalintii horeoo nabiga uu ka daahay jamaacadii oo abubakar oo salaad ku jira deena joog la yidhi uu si raadkeeyey oo diiday ka soo baxa meeshii sii maanta mayahe nabiga tabar baa imaam mama noqon karo mustaqil ah oo qiraa'ada kor u qaado takbiirtiisa la maqli marka halkaana joog baa layihi faumaa ilayhi nabi sal allah ta'ahara laakiin abubakar mubaliq buu noqday sida xooga badan imaamadii nabiga ku wareegtay calayhi salaatu wasalaam wa qaala lahuma wuxuu ku yidhi labadii saxaabiya waday ajlisaanihi fadhiisiya ilaa jambihi abubakar dhinaciisa dhinacnaa midig baa laga fadhiisiiyey mise bidix ya nabiga xaggee la fadhiisiiyey abubakar bidixdiisa mise midigtiisa bidixdiisa marka bidixda qofka fadhiga waad garatay waa kuma imaamkii wey imaamkii weyaan laba qof markay yihiin qofka bidixda ah waa imaamkii ka midigta ka istaagana waa maamuum isla markiiba marka abubakar wuxuu ku wareegay maamuumnimo niyada imaamadana way isbedeli kartaayoo min alimaama ila alma'muum ayaad noqon kartaa adoo imaamaha yaa qof kale maaragtay imaamnimadiisi yaa kaala wareegi kara ama muqtadi baadmaamuun baad noqonaysaa maamuun baad noqonaysaa ayib faajalasahu ilaa janbihi dhinaciisa dhinaxay fadhiisiyeen abubakr ilaa janbi abubakr bay fadhiisiyeen wa kaana abubakr qaal yusallii kii tukanaya wa huwa isagoo taagan bisalaati nabiy nabiga salaadiisaasuuna tukanaya ma aha asaga inuu imaamadii haysto bisalaati nabiy salaaddii nabiga calayh salaam ayuu ku xidhan yahay oo takbiirtii nabiga calayh salaam iyo intiqaalaadkiisii yuu dadka gaadhsiinaya oo maqashinaya oo tusaaya wanaasu dadkuna yusalluuna bisalaati abi bakrin abubakrin salaadiisii ku tukanayaan abubakar bay arkaan oo sawdkiisa ay maqlayaan abubakar bay markayaa wuxuu noqday muballiq muballiq baa la dhahaa qofka imaamkaa haddii codkiisa aan la maqlaynin qof codka laliya dadka in laga helo oo dhawaaq kor u qaada wanabiyu sala allahu caley wasalamna qaacidu waa fadhiyaa saxaabadii oo abubakar ka mid yahayna way taagan yihiin marka waa la nasakhay imaamka wa idaa sallaa fa sallu qucuudan imaamka hadduu fadhi ku tukado fadhi kuwada tukada ajmacuuna waa la nasakhay taariikhdii ayaana caddaynaya oo maradkan iyo xanuunkana ka dambeeya kii hore xukunka dambeeyana mar walbaba wuxuu rafciyaa oo kor yeelaa oo nasakhaa xukunka hore ee mutaqadimka ah wainamaa yuuqadu ficlu rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam almuta'akhir ayaa la qaadanaya mar walbaba wanabiyu sal l slam qaacid qaala cubaydullaahi wuxuu yidhi fadakhaltu calaa cabdillaahi bni cabbaas baan u galay cubaydullaahi ibni cabaas caaisho ka waramaaya ka warinaya wuxuu leehay cabdullahi bin cabaas horu galay faqultu lahu waxaan ku yidhi alaa acridu calayk miyaana ku bandhigaynin maa xadaatnii caaishatu caaisha waxay ii sheegtay can maradi rasuulilah nabiga xanuunkiisa ay iga warrantay faqaala wuxuu yidhi cabdulahi bin cabaas haati ken facaradtu waxaan u bandhigay xadiiaha xadiidka caaisha calayhi cabdulahi bin cabaas aan ku dul akhriyey famaa ankara minhu shayan waxba kama inkirin waa sax sidiisii bay kugu sheegtay hayra annahu qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi asamad laka rajula miyay kuu magacowdeen ninkii alladii kaana maca alcabaas cabaas iyo nin kale unbay tiri ninka kale may kuu sheegtay qultu laa maya qaala huwa caliyun cali weya radia allahu canhu ardaa magaciisiina sheegin inta badanna sidaasay ahayd bacda qisati ifki markii caaisho lagu beenuuntay oo munaafiqiintu ay dacaayad badan ka faafiyeen qaar saxaabada ka midana ay ku tawarudeen oo xadulqadaf baa laga oofin doon laga oofiye waxaa dhacday in cali radia allahu canhu caaisho ay xogow hadalladii uu ku hadlay ee uu yidhi wanisaau siwaha kaiir nabiga allow haddiiba waxaas la sheega nabigaa la tashaday isaga iyo usaama binu zayd haweenka kale haweenka way badan yihiin haddiiba gabadhaasi warkeedii uu kala bixi waayey iska fur intaasaa qaar culamada ka mida dhahaan magaciisa mayna sheegi jirin oo toosoo cali bin abi daaliba ayib marka alhujraan can alismi mararka qaar wax dhima laha qofka waa salaami kartaa laakiin taxafud mararka qaar waa ka taxafudi kartaa qaala huwa caliy laakiin xujuraan oo salaanta aada salaamayn oo kala jeedsanaysaan taasaa ma yeeli jirin bale masaaisha qaar waxay dhihi jirtay ordaya u geeya abulxasan isagaa yaqaanee xadaana maxamed bn raafi wacabd bn xumayd walafd ibn raafic qaala xadaana cabdrazaq abarana macmar qaala qaala zuhri wuxuu yidhi waahbaranii cubaydullahi bn cabdillahi bn cutba ana caaishata radi allahu canha ahbaratu qaalad waxay tidhi awal ma shtakaa rasuululah markuu nabigu xanuunsaday u horraysay isagoo nabigu calayh salaatu wasalaam baxay oo bacdi riwaayaat qubuurta qof abaaleyo ka soo noqday amin kulul buu soo galay fii beyti maymuuna gurigii maymuuna caaisha waa kii ku lahaa markuu u yimid waa ra'saah madaxayow madaxayuu nabiga alay slam laga asiibay xanuunkaa madaxana sida uu nabiga riwaayo kala caddeeyey wuxuu salka ku hayay suntii khaybara ee yuhuudiyadda siisay ee nabiga calayh salaatu wasalaam u dhadhamiyey kadibna dee meeshii mucjizada ilahay ka muujiyey iska tufla yidhi suntii ayada baa waxay goysay wadnaha nabiga calayh salaatu wasalaam xididkaa wadnaha halbowlaha wadnaha iyo de madaxuna saaban bay isku leeyihiin xanuunkii marka madaxa nabiga calayh salaam baa laga gaaray walidaalika madaxa buu xuli jiray rasuulku oo maro ku xuli jiray mar walbaba fastaadana awaaja gurigii maymuuno marka u horraysa xanuun kusoo dhacay fastaadana aswaajahu aboonkiisii buu idan weydiistay an yumarada in la xanaaneeyo fii beytiha caaisho gurigeeda oo nabiga calayh salaam wuxuu yidhi waxaan ka idan qaatay haweenkii buu ka idan qaatay guriga caaisha ha lagu ogaado ma soo wareegi kareen guriga caaisha ha lagu tamriidiyo ha lagu xanaaneeyo ha lagu soo booqdo waa jeclaa rasuulka caaisha akara min uh, ummahaat lmuminiinka kale waana ka yareed gabdhaha intooda kala dhan bay u yareed oo firfircooneed wa adinna lahu waa u ogolaadeen nabi alla waan ku ogolahay bay dheheen marka horeba qismada iyo wareegga waajibkuma ahaynoo waa kii la nasakay oo middaad rabtana waa iska fogeen middaad rabtana waa soo dhawaysan layihi laakiin mucaasharada iyo mucaamalada nabiga wanaagga badan iyo quluubtooda isagoo dhowraaya ayuu nabiga calayh salaam mid walba u tixgelin jiray qaalat waxay tihi fakharaja waa soo baxay wayadun lahu wix nabiga calayh salaam maalin maalmaa ka xagga masaajidkaa loo qaadoo loo liiciyey wayadun lahu gacmihiisa mid ka mida cala alfadl ibni cabaas fadl ibni cabaas uu saartay oo nabiga imaadeer ay ahaayeen wayadun lahu gacanta kalena calaa rajulin aakhara nin kale wa huwa nabiguna yakhutu birijlayhi labada lugood uu ku jeexayo filardi dhulka labadii lugood awood ma leh masaajidka in la geeya waa rabaa labadaa nin buu marka intuu ku taagsaday ayaa nabiga calayh salaam saa lagu habuka ugu jeexayaa faqaala cubaydullahi wuxuu yii faxadatu li ibnu cabaas yaan u sheegay faqaala atadrii man irajulu aladii lam tusami caaisha ninkayna ku magacaabin caaisha ma garanaysaa huwa caliyu cali weeyaan riwaayada hore cabbaas iyo cali bay ahaayeen tanna fadal marka inay iska nabnasinaayeen hadda mid uu maarata qabanayey ayaa marka lagu xumbaari karaa xadaanii cabdilmalik ibnu shucayb bnu leyfi qaala xadaanii abi shucayb bnu leyfi can abihi can jadihi awogiisa leyf bnu sacdiha qaala xadaanii cuqayl bnu khaalid qaala qaala ibnu shaab wuxuu yidhi ahbaranii cubaydulahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuud axadu fuqahaai sabca fi casri taabiciin buu ka mid yahay radi allahu canhu ana caaishata zawja nabiyi sala allah aleh wasalam qaalad waxay tidhi lamaa faqula rasuulullah nabiga markuu cuslaaday calayhi salaam oo xanuunkii ka tabatay washtada bihi wajacuu xanuunkiisa uu ku daraaday istaadana aswaaja haweenkiisii buu idan weydiistay an yumarada in lagu xanaaneeyo lagu ogaado fii beyti caaisha gurigeedii ay leedahay gurigeydii faadinna lahu waa u ogolaadeen fakharaja bayna rajulayn laba nin dhexdooda sagoo la leexin taqudu ay jeexaysa rijlaha labadiisa lugood fil ardi dhulka bayna cabaas bin cabdimudalib iyo wa bayna rajulin aakhar wahuwa caliy ayuu nabiga calayhi salaam baxay qaala cubaydullaahi faahbartu cabdallaahi baan u sheegay ibnu cabaas biladii qaalat caaisha ay noo sheegtay faqaala lii cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi hal man irajulu alaakhar ma garan alladii rajulka oo tusami caaisha ayna magaciisa sheegin qaala qultu laa maya qaala ibnu cabaas huwa caliy qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi huwa caliy wa cali bn abi aalib radia allahu canhu arda qaala xadaana cabdilmalik bnu shucayb bnu leyt qaala xadaanii abi can jaddi qaala xadaanii cuqayl bnu khaalidin qaala qaala ibnu shihaab abarna بن bn cabdlahi بن cutba bn mascuud ana caaisha zawja nabi sal la ale wasalam qaalad waxay tihi laqad raajactu waxaan ku celceliyey rasuula allahi sal la ale wasalam fii dalika masaladaas abubakar hatujiyadii uu nabigu yii markuu kici waayey yay caaisha eray ku celisay nabiga oy tihi kadaa abubakar cumar ku wareeji marka sibay u dhahaysaayo waxay leedahay abubakar waa qof qalbi jiricsanoo iska oohin badan oo aan meeshaada hadduu istaago qiradiiba ma wadi karee cumar ku wareeji cumar baa ka adkaysi badane waana sidaas oo daahirka sidaas wey laakiin kama wada sidaa iyadu sidaa way u tiri laakiin ujeeddo kale u qarsoon caaisha radia allahu canha ardaaha waxay leedahay waata ayadaa sheegtay wamaa xamalani iguma xumbaarin calaa karati muraajacatihi ku-celcelinta nabiga aan ku celcelinayo oon leeyahay abubakar ka daa aabbahay abubakar ka daa abubakar waa aabbahe cumar ku wareeji ilaa annahu shaarib waxa weeye lam yaqac ma dhici fii qalbii aniga qalbigayga an yuxiba annaasu dadku inay jeclaan doonaan bacdahu nabiga gadaashiisa rajulan nin inayna jeclaanaynin qaama istaagay maqaamahu meeshii nabiga abadda weligii inaan la jeclaanaynin baan ogaalay bay jiri nabi maxamed calayh salaam booskiisii qofka istaaga dadku ma jeclaanayaan oo nabiga ka jecel yihiin oy kaga farax badnaan lahaayeen marka qof aad loo jeclaa oo la sugaayey booskiisa hadduu qof kale ku fadhiisto dadka xoogow inkimaash iyo niyadjab iyo cagajiid iyo iska wad bay noqon arrintoodii ma toosaysa marka loo hambaabici mahayo oo abubakar meeshaa inuu isku maarata galo xiraabkii nabiga calayh salaam dadku inayna jecleen baan ogaaday wuxuu nabiga nool yahay koo waa midda koobaad wailaa annii wax kale iguma xumbaarin ilaa annii anigu inaan kuntu ahaa araat aragta anahu shanu inuu yahay lan yaquuma inuuna qumaynin maqaamahu meeshii nabiga uu istaagi jiray axadun qofna ilaa tashaa'ama nnaasu bihi dadkii inay baasaysan baan ogaadabay tiri meeshii nabiga uu istaagi jiray hadduu qof kale ka dhex muuqdo dadka way baasaysanayaan warkeenna maxaa keenay war nabiga miyuu dhintay war muxuu noo saadinayaa ilaa tashaa'ama nnaasu bihi dadka baasaysan dadka waa iskaga dhex jirtaa baasaysiga iyo iska kohoshadu faanatu waxaan damcay an yacdila dalika tashaa'umkaa yan ciddaasi inuu ka leexiyo rasuulullahi nabiga ilahi inuu ka leexiyo calayhi salaam can abubakr inuu ka leexiyo aabbaheed baad difaacaysaa oo cumar iyo meelaha lala doonto tana aniga ii idmaaran oo ii qarsoon oo hoosta ka wataa bay leedahay korka korena maxay leedahay ina abaa bakrin rajulun raqiiqun idaa qaama maqaamaka lam yusmc innaasa alqira'a taasay leedahay meeshaan hadduu istaago dadka qira'aduna maqashinay xadaanaa muxamedka waa lala gartay waa lala fahmay canaanta ku dhici doonta fiir xadaana maxamed bnu raafic wacabd bnu xumayd walafdu ibni raaficin qaala cabdun ahbarna waqaala ibnu raafic xadaana cabdurazaq qaala ahbarna macmarin qaala zuhri waahbarnii xamsatu bnu cabdimualib ibni cumara xamsatu bnu cabdilaahi bn cumar dheh abdulahi bin cumar baa dhalay xamse iyo cabdullaahi iyo cubaydullaahi iyo muxuu ahaa bilaal iyo waaqid iyo cabdullahi bin cumar rag waaweynoo rag dhalmareeroo fara badan oo qiimo badan oo gidib muxadiiin oo taabiciin can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi lamaa dakhala rasuulullah nabiga calayhi salaam markuu soo galay beytii gurigaygii qaala wuxuu yidhi muruu abaa bakrin amra falyusalli binnaas dadka ha tujiye waa markuu ka quustay inuu kici karo qaalad waxay tihi faqultu waxaa yaa rasuul allah ina abaa bakrin rajulun raqiiq waa qof qalbi jilicsan idaa qara'a alqur'aana qur'aanka hadduu akhriyo laa yamliku damcah ilintiisa ma hanan karo khushuuc buu waxba la wadi karin falow amarta haddaad amri lahayd waa ficlaan lahayd amar hayra abaa bakrin hayra abi bakrin qofaan abubakar ahayn weliba cumar bay tiri qaalad waxay tii wallahi baan ku dhaartay maa bi wax kale iguma sugna ilaa karaahiyatun waxaa nacayaa un an yatashaa'ama annaasu dadku inay baasaystaan inay baasaystaan un yaa nacaya biawali man yaquumu qof u horreeya istaagi doona fii maqaami rasuulilah nabiga calayh salaam meeshuu istaagi jiray dadku markaas ma jeclaanayaan tanan aabbahay ka leexinaya bay leedahay qaalad waxay tihi faraajactuhu maratayn laba jeer baa nabiga ku celceliyay hadalkii muru abaa bakri falyusalli binnaasba ku dhaaba baa ka daysi ow aaa saddex jeer baa ku celiyey faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi liyusalli binnaasi qof kale tujin maayo ha tujiyo dadka abubakrin ha tujiyo faina kunna idinkuna sawaaxibu yuusufa yuusuf saaxiibadiis baa tihi ka sawaaxibu yuusufa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam waa kii haweenkii lagu imtixaamay oy ku fidnoobeen dhibaato iyo dacaayad ay sameeyeen dhoolatuskii ay samaysay islaantii sureekhe aheed markii ayada lagu dacaayleyeliyo wiilkii ay korsatay gurigeeda ku noolaa turaawidu fataaha can nafsii qad shaqafaha xubba waxaa weeyaan wuu dhex maray maxabadiisii iyo jeceelkiisii baa jeexay oo dhex maray markii la yidhi ishara weyda islaamtii wiilkiiba kufsatay ayaa warkii warkii bay dabacda inay iska reebto iska difaacdo oo ay dadka tusto ninkan nin la iska xajin kara inuu ahayn qof walba oo arkay inuu miirkiisa maskaxdiisa lagu dhaqaaqayo liannahu ucdiya shatru lxusni quruxda wux ilaahay abuurao quruxa niskeed baa la siiyey yuusuf ibnu yacquub calayhi asalaamu calaa jamiici alambiyaa waa kii marka ay samaysay wax martiqaad ay u ekeysiisay martiqaad iyo xaflad alaab bay soo dhigtay oo markaas haddeenna wixii qudaaraha iyo wixii hilibaha bahalla sakiin iyo toorriyo xiiri oo af badanna waxay tihi waa kuwanoo iigogooya yuusuf bay tihi bal saa u soo mar waddadan ama waxbay jidkeedu soo maro hadduu soo maray oo indhaha ay saa dhaheen maxaa ka dhacay ayadii waa khamiiskeeda ka goosatay khamiiskii ayay ka dilaacisay markuu xaranaayee ayagu farihii bay isgureen ah, qadacna aydiyahun marka sawaaxibu yuusufa marka islaantaasa lagu wadaa casuumiddan ay muujinaysa inay qof casuumaysa kama ahee ujeeddadeeda yuusuf bay rabtaa inay dadka tusto oy deena waxaa meesha iskaga reebto sidii oo kale ii muuqata u nabiga calayh salaam abu bakar baa qalbi jilicsan qur-aanka markuu akhrina laa minku damcahu iyo waxaa inagama ahaa ujeeddo kalaad wadataa waa la fahmay rasuulka calayh isalaatu wasalaam faina kuna sawaaxibu yuusufa marka waa diiday rasuulka qof aan abubakar ahayn meesha inuu galo waa diiday waana xujada ugu weyn ee la haystay inuu abubakar uu mudan yahay inuu hoggaanka ummadda uu la wareego oo uu hoggaamiyo kol haddii salaadii loo aaminay iyo qiyaadat diin adduunyadii iyo diintii iyo umuurihii kalo dhanna inuu maamuli karo oo xaq uu leeyahay waa ka dhihi jireen afalaa nardaa fii dunyana xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana abu mucaawiyata wakiixa waxadaana yaxya bnu yaxya walafdu lah qaala akhbarana abu mucaawiyata can lacmash can ibrahim can aswad can caaisha radi allahu canha qaalat lama faqula rasuulu llah nabiga alay slam markuu cuslaaday xanuunkii jaaa bilaalun bilaal baa yimid yuudinuhu bisalaati salaadda isagoo weysiinayo salaaddii waqtigeed la gelaayo waa la joogaayo maxaa talaa maxaa nabi alloma kici kartaa faqaala nabigu wuxuu yidhi muruu ababakrin amra markuu kici waaye falyusalli binnaas dadkaa tujiye qaalat faqultu yaa rasuula allah ina abaa bakrin rajulun waa nin asiifu qalbi jilicsan oo hir badan khushuuc badan wa inahu mataa yaqum markuu kaco maqaamaka meeshaa istaagi jirta hadduu istaago laa yusmicu nnaasa dadka ma maqashiin karo qirada falow amarta cumara cumar haddaad amri laheed waa ficlan laheed faqaala muruu abaa amra falyusalli linnaas ha tujiye qaalad caaisha waxay tihi faqultu lixafsata xafsa oo ina cumar ah oo iyadana zawjadii nabiga xaaska nabiga ah yaani ikaalmee quulihii lo waxaad ku tidhahdaa nabiga ina abaa bakr rajulun asiif waa nin qalbi jiicsan oohin badan waata meeshaasi ma hanan karo wainuu mataa markuu istaago maqaamaka laa yusmicu naasa dadka ma maqashiin karo sidaa dheh falow amarta cumara weliba dheh cumar baa yaa ku dhaama halkaas sidaa weliba dheh taageer bay tiri xabsa laftirkeeday yay ku riday soo ma hadda ka horba xabsa radia allahu canha yaa caaisho sirtay waxaa weeyaan waxaa la yidhahda khiira ayaa jiri jirtay maseyrka wax jiruu ahaa saxaabada saxaabiyaadka umaatlmuminiin qaalat ummukum nabigaaba yidhi alai salaam qaalat ummukum marka caaisho ay jabisay xeedhadii ay soo u soo dirtay umu salama nabiga calayh salaam martidiisii bof dhagax bay ku dhufatay marka qiirada weliba inay ficil isku bedeli karto gacanqaad isku bedeli karo wax dhaco wax dhaco falow amarta cumar marka hadda ka hor waa kii xabsa nabiga iyo e, nabiga socdo safar waxyo jihaad lagu jir safar layahay oo caaisho iyo xabsana ay la socdaan yaa ratiga ratiga caaisho ay saaran tahay guraday saaran tahay gurada wax hawdaj la yidhaahdo guradaas ku jirta xabsana rati kale nabiga marka caaisho la socdaayo oo u sheekeegan oo ratigeeda mar la degay oo la guuraayay bay sheekaysatay oo xabsa waxay tihi waxaad eh, gashaa hawdajkayga anna hawdajkaadaan geliya maanta kala bedelano booskaan kala bedelano ogow yacani eh, taqyiir ljawi ah aan jawiga soo yarbadlan oo aan hawabadelansa shaqaysano adna saldhadaada iyo booskaada iyo guradaada ana guradayda ujeedadeeda maxay tahay in nabiga calayh salaatu wasalaam ritigan umuu fiirin ritiga markuu arko caaisho u maleeyo hadhow hadduu la luqaado xafso noqotona dee lagama noqon karo xafsu nabiga alay slam marka iskala sheekaysanaya maalinto dhanba waatii caaisha radia allahu canha aad iyo aad u walbahaartay ee isku canaanatay ee meel ataa markii la degay caws ah yee lagu hagelisaoo tiri allaahuma sallidnii caqraba ayay dhehs ilaah ugu sallidin gara leh iyo mas ah, marka waxaa weeyaan arrinta waa jirtay jallaafateynta iyo xogoogaasi waa iska jirtay xabsa hadda lagu riday quulii lahu ina abaabakr rajul nasiib wa inahu martaa yaqum maqaamaka laa yusmicu nnaas qolow amarta cumara saacidheh faqaalad osii bay tiri ah, xabsada faqaala rasuul lahi sal la alay waslam anaan adag ina kuna idinku laantunna idinku tawkiidaad baa laskugu daray sawaaxibu yuusufa yuusuf saaxiibadii baa tihiin wax kale iyo iyo ujeeddo kala wadataan muruu abaa amra falyusalli binnaasi dadka ha tujiye qaalad waxay tihi faamaruu dadkii waxay amreen ababakr yusallii binnaas dadkii inuu tujiye yusalli binnaas qaalad falama dakala fi salaa salaadii markuu galay abubakar wajada rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu helay oo iska dareemay min nafsihi khifatan xoog fudeeda iyuu iska dareemay inuu kici karo faqaama wuu kacay yuhaadaa laakiin waxaa wada bayna yuhaadaa waa la liicinayaa nabiga bayna rajulayn laba nin wa labadiisa lugoodna takhutaani fi lardi dhulka ayay jeexayaan lugihii dhulka sibca ugama istaagayaan xanuunka nabiga haya iyo siduu u jilcay farihii luguhi dhulsaas uu jidaay rasuulka calayh salaam qaalad waxay tihi falamaa dakhala almasjida masjidkii markuu soo galay samica abubakar wuxuu dareemay oo maqlay xisahu nabiga calayh salaam shaqadiisii ayuu dareemay dahaba markaasuu damcay ta'akharu inuu dib u soo baxo fa awmaha ilayhi rasuulullah nabiga calayh salaam baa u ishaaray qum makaanaka meeshaani taagnow fa ja'a rasuululah sal ly slam baa yimid xataa jalasa wuxuu fadhiistay can yasaari abubakar abubakar bidixdiisa imaamadii buu la wareegay laakiin abubakar waa muballiq dadka gaadhsiinaya qaalat fakaana rasuululah sala allah alay slam wuxuu ahaa yusallii kii tujinaya binaasi dadka jaalisan xaaluu fadhiyo waa abubakar qaa'iman waa taagan yahay fasalluu qucuudantii waa la nasakhay yaktadii abubakar wuxuu ku dayanayaa bisalaati nabi nabiga salaadiisa ila waa u dhow yaha waa arkaa wayaktadii naasu dadkuna waxay ku dayanayaan bisalaati abibakrin abubakar salaadiisa umay maqlaan sawdkiisa ayay maqlayaan qال xadثna min jabir الxاrث تmimi أخbarna بن msr عlي xaw xadثna isحاq بن ibrahim qaala akhbaranaa ciisa bnu yunas bnu yaziid oo isha bnu yunas bnu abi isxaaq sabeci yunas bn abi isxaaq kilaahumaa can yacma sulaymaan bihada isnaad naxwahu wa fii xadiiayhimaa lamaa marida rasuulu llah rasuulka markuu jirooday calayh salaam maradahu ladii jiradii twufiya fiihi lagu oofsaday wa fii xadiii ibni musir fa utiya birasuuli illahi waxaa loo keenay calayh salaam waa la keenay xataa julisa ilaa janbihi abubakr dhinaciisa bidixda ayaa la fariisiiyey wa kaana nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu noqday yusallii binnaas kii dadka tujinaya wa abubakribna yusmicuhum takbiira takbiirtiibuu dadka maqashiinaya iyo allahu akbartii ila nabiga lama maqlaayo sawdkiisii wa fii xadiidi ciisa fajalasa rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu fadhiistay yusallii asagoo tukanaya wa abubakarna ilaa janbihi wa abubakar yusmicu nnaasa dadkuu maqashiinaya marka jawaazu muballiq inuu qofka jirada imaamka haddaan la maqlayni iyo takbiiraadkiisa qof dhawaaq dheer oo dadka dambe maqashiiya in la sameeyo way bannaantay kol haddii muballiq la ogolaadayna makarafoonka iyo mukabaraatu sawtkuna waa la ogol yahay liannahu sawdkii in la laliyo ujeeddada hadday ahayd wixii ku suuroobi karto tanaba mubaashir ah mukarafoonka yaaba sawtulimaami mubaasharatan ah kol haddii biwaasita imaamka sawtkiisii qof kale inuu laliyo waasita haddii la ogolaaday inay mubaashir tahayna min baabi awla wey ama qiyaaskii jaliga la dhihi jiray weeyaan qiyaasu jaliga weeyaan nacam liannahu waxaa weeyaan faariq meesha kuma jiro wax faariqa kuma jira bina dhaleed kana owlaa ayib qiyaaska jaliga ah, maa habatat cilatuhu binasin aw ijmaacin aw binafyi lfaariqi bayna alfarci walasli baa lidaa marka wax farci iyo asalki hadda faariq oma dhexeeyo ah. ujeeddada maxay ahayd abubakar uu la hadlaayey liyuballiq innaasa takbiir inuu dadka maqashiiyo marka isaga oo ma'muuma haddii nabiga codkiisii ama qofkii imaamka codkiisii la helo wax kordhinayo kor u qaadi waa kasii dhow yahy kasii dhowsan xadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaana ibnu numayr can hishaam xaa waxadaana ibnu numayr walafaadu mutaqaariba ibnu numayr muxamed ibnu cabdilaahi ibnu numayr daay waxaa ugu baraarujinaya alakhsha cabdiraxmaan lugaadi annahu waxaa jirta muxamed ibn cabdilaahi ibnu numayr waa sheekhu muslim aabbihiisoo cabdullaahi bnu numayr ahna waa shaykhu shaykh markaa marka qaarkood maxamed binu cabdilaahi oo sheekha koobaad haddaad maqasho ibnu numayr baan u wadaa ibnu numayr oo sheekha koobaada ah waa muxamed ibnu numayr oo sheekha labaadana waa aabbihiisoo cabdullaahi bnu numayra sidaas weeyaan habeen dhaweyta nusuul iyo culuw iyo wax baan dhex gallay ma ahayn sax maa maxamed binu cabdillahi bnu numayr waxaddaanaa ibnu numayr waa alfaadoo mutaqaariba ibnu numayrka marka hadda u horreeya sheekhu muslimka waa maxamed qaal xadaanaa abi aabbahaas marka waa cabdulahi bnu numayr qaal xadaanaa hishaam can abi can caaisha radi allahu canha qaala amara rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigaa wuxuu amray abaa bakrin an yusalliya binnaas dadka inuu tujiyo fii maradihi abubakar fii maradii hijradii nabigu jirana fakaana yusalli bihim dadkuu tujinaya abubakr qaala curwa fawajada rasuulu llahi wuxuu dareemay calayh salaam min nafsi naftiisa sifatan xoogaa fudaeda fakharaja markaasuu baxay wailaa abubakar yaumu nnaasa dadkiibuu tujinayaaba falamaa ra'ahu abubakar markuu arkay nabiga la soo wado ista'khara dib buu u yar siqday fa ashaara ilayhi rasuulu llahi waxuu u ishaaray calayh salaam ey kamaa anta ey kun ahaw kamaa anta saa tahay ha ka dhaqaaqin fajalasa rasuulullahi nabiga calayh salam wuxuu fadhiistay xilaa abaa bakrin abubakrin abubakar qaabilkiisa ilaa janbihi dhankiisa bidixdeeda ayaa la fadhiisiiyey fa kaana abubakar wuxuu ahaa yusallii bisalaati rasuulillah kii salaadda nabiga tukanaya nabigu ku xidhanaya waa loo wadaa wnaasu yusaluuna bisalaati abi bakr bay ku daba tukanayaan waxadaanaa camru naaqib waxasan xulwaani xasan ibnu caliy alxulwaani wacabd bnu xumayd qaala cabdun ahbaranii waqaala laakharaani xadaanaa yacquub huwa bn ibrahim bnu sacd azuhri waxadaanaa abi ibrahim bnu sacd ibnu cabdiraxmaan azuhri can saalix ibnu kaysaan can ibni shihaab azuhri qaala ahbaranii anas bnu malikin ana abaa bakr kaana wuxuu ahaa yusallii lahum kii tujiya dadka fii wajhi rasuuli illah xanuunkii nabiga markuu daraaday alladii twufiya fiihi lagu oofsaday ee uu dhintay xataa idaa kaana yowmulinayn maalintii isniinta ahaa nabigu isniin buu dhintay calayhi salaatu wasalaam isniin habeenkii talaadadii iyo maalintii talaadadii intaba meydbari buu ahaa arbacay baa la xabaalay wahum sufuufun fi salaad iyaga oo sufuuf dadkii safan oo salaada ku jira isniinta nabiga uu gu'i doono kashafa rasuulu lahi sal l salam sitra alxuja qolkii uu ku jiray xijaabkiisii iyo asturkiisii iyo daahiisii ayuu saa u fiiday waa guriga caashe leenahay masaajidka ku furan yahay saas u fiidiyey fa nadara ilayna waana soo fiiriyay wahuwa qaa'imu nabigoo taagan isagoo taagan xanuunkiisa iyo sakaraadkii hayayna istaagba labada maanta oo kale inuu istaagi arrintaa waxay noqotay arrin ay aad oga yaabaan ay ku farxeen nabigoo taagan mufaaja bay ku noqotay kaana wajha wejigiisa waxaad moodaa waraqatu musxaf xaashi musxafka warqadiisaa moodaa naqaa iyo safaa iyo bayaad cadida iyo nadaafada iyo dhalaalka nuurka warqad cad baad moodaa nabiga alay slam wejigiis sala allah alay ali wasalam uma tabasama waa muusaday rasuulu llah nabiga calayh salaam daaxikan asagoo qoslaaya waa muusaday rasuulka calayh salaatu wasalaam sababta culimada qaar waxay leeyihin sababu dixki uu nabiga ku muusooday waxaa ka mid ah nabiga wuxuu dadka gaadhsiinayay saxaabadiisii uu gaarsiiyey hadday noqoto jamaacadoo la ilaaliyo hadday noqoto aadaabta iyo kala dambaynta iyo imaamada hadday noqoto inamaa jucila alimaam liyutama bihi kala dambaynta iyo tartiibaadka iyo hal qofa in maarata lagu afgaabsadoo laga dambeeyo lagu xidho arrintii oo si fiican u hirgashay ayuu arkay nabiga calayh salaam inay markaa hirgeliyeen tadbiiqu shareeca iswadi karaan oo hoggaankoodii ay maarata ay ka dambeyn doonaan arrimahaasuu ku farxay rasuulka calayh salaam qaala fabuhitna waana naga farxiyey buhidna ee xuyirnaa faraxan farax dartii baan la wareeray wanaxan fi salaad anagoo salaadda ku jira yaan farax dartii la wareeray min faraxin farax dartii baa buhitna la wareeray bikhuruuji rasuulillaah nabiga soo bixidiisa iridka soo istaagay yaan la faraxnay markaasaan waxaan ugu dhacay faraxii inaan laba wareeraba wanakasa abubakar oo salaaddii iyo wixii markaasa farax ka badbatay saxaabadii wanakasa abubakar baa siqay calaa caqibayhi labadiisa cirbood gadaal liyasila safa sadkii hore inuu gaaro meeshii banneeya nabiga u banneeyo wadanna wuxuu u maleeyey ana rasuul rasuulallah nabiga calayh salaam khaarijun lisala inuu salaadda usoo bixi doono fa ashaara ilayhim rasuulu rasuululahi baa u ishaaray calayh salaam biyaddi an itammuu salaatakum salaadiinna dhammaystirta buu nabigu sala allah alay wasalam intaa ma soo dhaafi karo qaala uma dakhala rasuululah nabiga calayh salaam qolkiisiibuu maradiibuu sii daayey ku laabtay fa arka sitra xijaabkii iyo asturkii iyo daahina waa sii daayey qaala fatwufiya rasuulu lahi sal la slam yowmihi dalik maalintaasa la absada salaadii duhura intuu tujiyey abubakar uu ciddi gaariyo xaafadii sulxi qaylaha ka daba tagtay nabiga ilahi waa la absaday waa dhintay ogow isagoo ordi baa kii soo noqday abubakr radi allahu canhu ardaa waxadaaniihi camru naaqib wasuhayr bnu xarbi qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can zuhri can anas qaal aakhiru nadratin araggii ugu dambeeyey oo nadartuha aan ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaam aan fiiriyey kashafa sitaara daahii buu nabigu fayday yowma alinayn maalin isniina bi hadihi alqisa aan soo marray buu sheegay wa xadiidu saalix atamu waashbac saalix ibnu kaysaan xadiidkiisa zuhri uu ka wariyey yaa atamu ka taam badan min xadiidi sufyaan ibni cuyayn uu ka taamsan yahay wa ashbacu oo uu ka waasaxsan waxadaanii maxamed qala abarna macmar can zuhri qala abaranii anas bn malik qala lama kana ywm اlاثnain naxو xadiiثayhima xadaana mxamed bn muثanى وhaarun bn cabdilah qala xadaana cabdsamdi qala samictu abi yuxadiثu qaal xadaana cabdاlcaزiiz ibn suhaybin can anas bn maliki radi allahu canhu qaal lam yakruj ilayna nabiy اllah nabigi ilaahay nooma soo bixin calayhi salaam alaaa saddex beri ayuu soo bixin fauqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay fadaaa dahba abubakr abubakr baa tegay yataqadamu inuu hormaro faqaala nabiyullaahi calayh salaam nabigaa wuxuu ishaaray qaala bimacnaa rafaca wuxuu kor u qaaday bilxijaabi daahi farafacahu intuu qabtay oo qaala intuu qabtay ayuu rafacahu farafacah kor buu u qaaday faqaala nabiyullaahi calayh salaam wuxuu laacay bilxijaabi farafaca kor buu u qaaday falamaa wadaxa lana markuu noo iftiimay wajhu nabiyillaahi wejigii nabigee marka horeba iftiinka iyo nuurka ahaa ee quruxda badnaa dhalaalka badnaa oo haddana aad moodo kaanaha waraqata musxaf haddii nagu soo baxday maca tabasumi walfarax isagoo farax la socdo maa nadarnaa maanan arkin mandaran wax la fiiriya qadun weligaano kaana acjaba ilayna aan ka jecelnahay min wajhi nabiyi nabiga wejigiisa calayhi salaam xiina goortii wadaxa lana wejigiisa uu noo muujiyey sala allahu caleyh waali wasalam maxabada iyo jaceylka nabiga ay u qabaan waxaan isdhimaynin buu ahaa inaa isdhimaynin min yowmi dukuulihi lmadiina maalintuu madiine soo galay binisbati lilansaar iyo maalintai islaameen muhaajiriin intaasni maxabadii ay u qabeen inuu kor usii dallaco oy kor usii jeclaadaan oo naf iyo maalba ay ka hormariyaan oo ku furtaan mooyeene isma dhibin qaala wuxuu yidhi faawma'a nabiyullaahi wuxuu ishaaray biyadihi gacantiisa ilaa abibakrin an yataqadam abubakarow waxba gadala u siqine halkaada sii joog hore u wa arkaa nabiyullaahi wuxuu raadiciyey sala allah alay wasalam xijaaba xijaabkii iyo daahii falam naqdir calayhi maanan karin inaan mar damba aragno xataa maata ila ka dhintay maalintiiba waa dhintay rasuulka calayh salaatu wasalaam qala xadaana abu bakr abi shayba qala xadaana xuseyn bnu caliyin can zaa'irata bni qudaama can cabdilmalik bni cumayr can abi burdata bn abi muusa can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaal marida rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa jiray fashtada maraduu xanuunkiisii baa daraaday iyo jiradiisii faqaala muruu abaa bakrin amran falyusalli binnaas dadka tujiye faqaalat caaisha yaa rasuul allah ina abaa rajulu raqiiq qalbi jilicsan mataa yaqum maqaamaka markuu istaago meeshaadi laa yastadiicu an yusalliya binnaas dadka inuu tujiyo oo sawdka maqashiiyo faqaala muruu abaa bakrin amra falyusalli binnaasi faina kuna idinkuna waa ina garanaya sawaaxibu yuusufa oo kalaa tihiin ka sawaaxibu yuusufa qaala fasallaa bihim abubakar baa tujinaya xayaata rasuulilah maalmahaas nabiga uu noolaa ayuu tujinaayey hadduu dhintayna isagiibaaba loo calayba saaray oo la yidhi adaa imaamkaanagii ah oo qaa'idkaanagii hoggaanka ah oo diin iyo dunyaba nagu hogaaminay diin iyo dunyaba adaa nagu hogaamin ayib ah. baabun wuxuu ku saabsan yahay taqdiimu jamaaca jamaacadu inay hormariyaan man qof yusallii bihim tujiya taa hore waxay ahayd imaamkii oo haddii cudurdaar ku dhaco qof ka mida ah dadkiisii dhaawar hebel adaan kuma ogaayo masaajidkii iyo salaadii taa inay bannaanta lamaba hayaba warran lagama hayo asagii jamaacadii baa markaa tasarufi oo dhehaysa hebelu salaada geli gaar ahaan mu'adinka ayaa haddii imaamkii la waayo mu'adinkaa uu qofkii u arko inuu laayiq u yahay gelinaya dadka idaa goortii buu iyo hormarinayaa taahara imaamu imaamka uu dib dhaco walam yakhaafuu ayna ka baqin mafsadatan bitaqdiim qof in la hormariyana imaamka mafsado xaggiisa ka timaada lagama baqaayo kaa la hormarinayana mafsado inuu keeno lagama baqaayo laakiin haddii mafsado laga baqaayo imaamkii haddii la sugo waktiga salaadda awalkeedii waa ka soo gaari lahaa haddii laakiin salaadii oo waktigeedii awalkeeda la gaaray aan la sugi waayo oo laiska galo inuu xaroodaa laga yaabo oo dhibaato iyo khaaquul iyo khilaaf keeno halka hadday tahay oo dadka aimada qaar baa xasaasiyadooda iyo dareenkooda uu aad u daran yahay aad u daran yahay oo wax yar aan ogoleen inuu jaanis qof kala helo ama laga horgalo markaati taa laga baqaayo waxaa fiican markii loo yar sugo u sugaa la dhihi qof walba dabcigiisa lagu wadaaya ma ahee midkan maanta la yidhi mageli ayaaba u bartayba oo laga baqaayo haddii meesha maalin la geliyo bas wey wax kasoo kicin kara oo meesha kasoo bixin kara maba lahaba taa hadday dhacaysa iyaduna halaga gaashaanto xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can abi xaazim salama bnu dinaar alacraj can sahl bni sacdin isaacidi abulcabaas ana rasuula اllahi sala اllah alay wasalam dahaba ilaa bani camar wuxuu nabigu aaday qolo la yihahdo bani camar bn cawf waxay degi jireen mawaaxi madiina meesha la yidhaahdo masjidu quba ku yaallo halkaasay degi jireen masaajidka quba ayay ku tukan jireen oo fiihi rijaalun yuxibuuna yatadaharu nimankii la yidhi weeyaan daharada jeclaa ee wanaagsanaa nabigana calayh salaam markuu madiine soo galay soo sooay soo dhaweeyeenoo qolada binu camar binu cawf niman qiimo badan bay ahaayeen nabiga marka waa booqan jiray toddobaadkiiba maalin maalinta sabtida ayuu u tegi jiray oo xaaladahooda iyo su'aalahoodi iyo ishkaalkooda iyo wixii jira oo duruufiyo jumcada wixii dhacay ee isbeddelay sidii jumcada loo tukaday arrimahaas maashiyan waraakiban mar asagoo gaadiid saara buu tari jiray faras ama gaadiid mar asagoo lugayn buu tari jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam hadda laakiin nabiga wuxuu u tegey liyuslixa baynahu inuu heshiisiiyo khilaaf baa dhex maray ayaga dhexdoodii wax weliba gacanqaad baa bilowday waxbaa isku dhudhufteen faxaarat isalaad salaadda nabiga alay slam marka wuu tegay oo ayagiibuu aaday si usoo islaaxiyo ahamiyatu liislaaxi daati ilbayn dadka iskhilaafsan ee muslimiinta ah in loo istaago oo loo kala dabqaado oo loo la oo islaax iyo heshiis dhexdooda laga shaqeeyo ahmiyada ay leedahay fiiri nabigeennaa u lugeeyey u tegey masaafo dheer oo salaadii xataa jamaacada ay maaratay laga horgalay ahmiyadaasayay tusaysaa uu nabi cala salaam uu siiyey taqwaday ka mid tahay islaamnimadii iyo quwaday ka mid tahay faslixu bayna akhwaykum walaalihim marka islaaxaas ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam aaday intuu soo islaaxinayay baa taxaanatay salaatu masaajidkiisii toonka ku yaallay ee masjid nabowi salaaddii waqtigeeda baa la gaaray fa jaaa almu'adinu mu'adinkii bilaal ahaa ilaa abibakar buu u yimid abubakar sidiiq bay wada garanaya inuu asaga mudan yahay nabiga qofka ku xigin uu yahay fa qaala wuxuu yidhi atusallii binnaas dadka ma tujini fa uqiima aan aqimay ah, marka muadinka markuu aqimi waa inuu hayo qofkii dadka tujin laha imaamkii baa la waayey qof kale waa inuu diyaariyo qaala nacam haa buu yidhi waan tujinaya adigiiba haddaad aad aqimi odio gasha nabiga lama hay qaala fasalla abubakar baa dadka tuji uu galay fa jaaa nabiga calayh salaam baa yimid wanaasu fii salaad dadkoo salaada ku jira ragcaddii horeen lagu jiro ayuu nabigu yimid fatakhallasa wuxuu dhex qaaday sufuuftii xataa waqafa fi safi safkii hore ayuu nabiga galay calayh salaatu wasalaam safka hore wuxuu galayaa meel baa u bannaan qofna oolama soo bixin ee meel baa nabiga calayh salaatu wasalaam uu arkay inuu geli karo sufuuftii isku dhoweeyey ahayd marka halkaasuu nabiga galay sala allah alay wasalam waa iska bannaan tahay haddii safka hore meel ka bannaan yahay intaad soo dhex marto inaad meeshaa bannaan aad xogto way bannaan tahay waqafa fi safi fasafaqa annaasu dadkii baa saxabaha garaacay marka oo nabiga calayh salaam baa yimid abubakarow meesha ka soo bax ayaa loo baaqayaa wannaasu dadkuna fi salaat safaqa annaas wa kaana abubakar wuxuu ahaa caaladiisa laa yaltafitu fi salaat salaad hadduu galo waxba ma fiirin jirin nin wax kala daneeya mabay ahaynba daawan baa u cad falamaa akara annaasu dadkii markay badiyeen atasfiiqa saxabagaraaci oo arrintu ay waa ka inayna caali ahayn iltafata waa milicsaday wa saasuu u fiiriyey fa ra'aa wuxuu arkay rasuula allah nabiga calayhi salaam oo safka hore ku jira fa ashaara ilayhi rasuulullah nabiga u ishaaray abubakar radia allahu canhu an umkuf makaanaka meeshaada joogo salaada dhammaystir oo socaa la yidhi ijaazadaasiiyo ogolaashahaasaa la siiyey fa rafaca abubakar yaday gacmihiisu kor u taagay faxamid allaha caza wajal ilahay buu ku xamdiye oo ku mahdiyey calaa maa amara bihi wuxuu amray maaga rasuulullah rasuulka calayh salaam oo min dalika imaam inuu noqon karaa imaamada uu nabigu u ishaaray waa nicma nicma mutajadida waa nicmo cusub waay in gacmaha kor loo taagi karo cinda tajadud nicma aw irtifaaci niqma balaayo ilaahay kaa kor yeelay ama nicmo ilaahay kuusoo soo dedejiya oo cusub hadday dhahdo alxamdu lilah waad intaataagta gacma kaloo taagto faxamid allah nabi maxamedba soo maaha qofka maanta ilaah na tuji waa nicmo weyn hase yeeshee ixtiraam iyo takriim uu nabi maxamed karaamaynayo ayuu meesha oga soo baxay min dalik uma staakhara abubakar abubakar waa soo siqay oo waa soo dibdhacay xata stawaa fi safi safkii buu la soo ekaaday oo soo istaagay salaadii imaam la'aan bay noqotay soo maaratid waana lagu jiraa oo salaaddii haddii imaamka meesha ka soo baxo isla markaaba salaaddii ma burayso dadka ayaga ahna ama qofku meesha gashan ama nin walba iskiibu u tukani salaadda wax buriya ma dhicin wataqadama nabiyu nabiga calayh salaam baa horay u dhaqaaqay fa sallaa dadkiibuu tujiyey uma nsara dadkiibuu tujiyey nabiga calayh isalaatu wasalaam halka marka waxaa laga qaadanaya taxwiili niyat alimaama ama ma'muumka inuu qofkii marka hore imaamka uu ahaa qof aan ahayn haddana uu ku xihan karo qofka hore qof aan ahayn marka hore abubakar imaam u ahaa waa ka baxay meeshii haddana nabi maxamed imaam ah sala allah aleh waali wasalam waxaa kaloo laga qaadanaya axadulma'muumiin abubakar oo ma'muum ahaa inuu niyatulimaam intuu qaato uu imaam noqon karo uma insarafa nabiga calayh salaam salaaddii buu bogay waa soo jeesaday faqaala ya abaa maa manacaka maxaa kaa reeray an tahbuta inaad sugnaato id amartuka markaan ku amray qaala abubakar wuxuu yidhi maa kaana munaasaba oo ma aha owlana oo ma aha libna abi quxaafa weliba waa isi sii liiday ima abubakar oo kunyada lagu yaqaana muuna sheegin muuna dhihin ibna abuqaxaafa buu yidhi abuqaxaafa wiilkiisii ayuu saliya bayna yaday rasuulilah rasuulka hortiisa calayh salaam inuu tujiyo oo istaago arrintaa munaasaba maaha nabigana cudurdaan hadda kalama jiro waa joogaa sala allah aleh wasalam amarkaa markaa mukhaalafatu amri baa meesha ka muuqata id amartuka buu leeyahy amrigaasi waa litakriimi alaamiri litakriimi اlaamiri walaysa canaadan bihi canaad ma aha iyo khilaaf ood qofkaa ku xumaynaysee asagaad karaamanaysa hadduu qof wax ku amro waxa uu ku amrina ay ka tahay inuu adiga inaad waxa aad kuu karaamaydo adigana asaga inaad karaamayso darteed amarkiis waad u diidi kartaa kursigaa ku fadhiisu ku yidhi mayaa tiri ma cadhoon karo maxaad u diiday amarkayga baa jibisay waxaway amarjidu la yimid lama dhihi liannahu inuu adiku karaameeyo u diiday amarkaadii marka ma aha hadda inuu nabiga khilaafay khilaafkaasi midka xumaaya xanaadkaa ma ahee waa takriim laamin bada faqaala rasuulu lahi sala la alay waslam ba wuxuu yidhi maa lii ra'aytukum maxaa dhacoo dadkiibu ku soo jeedsaday idinkona maxaad agtartum u badiseen atasfiiqa saxabagaraaca maxaa saxabaha u garaacdeen man naabahu shayun ninkuu wax ku soo dariyo fii salaatii salaadiisa gudaheeda falyusabbix subxaanallah ha dhaho raggaa loo jeedaa fa innahu idaa sabaxa hadduu subxaanallah dhaho qofku imaamkii baa la saxayaa ama wax kaloo la raba in la xalliyoo la hagaajiyo ama qof kaloo loo baaqayaa subxaanallah waa ku filan fa innahu idaa sabaxa ultufita ilayh waa lasoo milicsan oo wuxuu rabo waa loo samayni wa inama tasxiixu saxaba garaaca linnisaa haweenkaa iska leh haweenkaa salaada gudaheeda saxabaha garaaci oo ayaga ishaare iyo baaq u ah amaa ragga subxaan allahi waa sadaq ah saasuu nabig alay isalaatu wasalaam yidhi waa sidaa asalka ee caamkaa sidaas weeyaan laakiin haddii ishaaro lala imaada ka waran aan tasbiix ahayn imaamkii ama ma'muumkii ama qofkii tukanaayay ishaaro mararka qaar waa la imaan karaa waxaan soo marray nabigoo ishaaray calayhi isalaatu wasalaam yaa sheegi kara ya nabigoo gacanta ishaaray isoo salaad ku jira ya saxaabadii dabaashiisa tala taagnaa muxuu ku yidhi muxuu ishaaray an ijlisuu waa kii ishaaray fadhiista subxaan allah mau dhihin ya cali bin abi aalib waa kii dhihi jiray nabiga alayh salaam kaana lii mudkhalaani linabiy sala allah alay wasalam laba jeer baa nabiga u geli jiray marka haddii isagoo salaad ku jira aan ku hagaago tanaxnaxa lii oo ixin buu dhihi jiray iyaduna waa ishaara markaasaa soo geli jiray hadduu ixin u dhaho salaad baan ku jira soo gal bay ka dhiganta ya adoo salaada ku jira haddii subxaan allah lagu baraarugaynin qof wax noqonayo ama ilmo ama gurguuranayo dab kusii socda aragtay gacanta saa waad dhigi karta intaad dhag dhag faraa ka siiso farqaca intaad samayso war ka qabta laakiin sida badan baa tasbiixdaas ayaa badan xadana qutayba bnu saciidin qala xadana cabdاlcaزiiz can abi xaazim qala qutayba xadana yacquub bn cabdالraxman alqaariyu kilahuma can abi xaazim can sahl bn sacd bimidli xadiidi malik wa fii xadiiayhima farafaca abu bakr wuxuu kor u qaaray yadayhi gacmihiisa intuu kor u qaaray yuu faxamid allah alxamdu lilah yidhi warajaca alqahqara gadaal buu u soo noqday waraahu gadaashiisa xataa qaama fi safi ilaa safi uu ka soo galay qaala xadaana markii haddaan soo maraynay nabiga calayh salaam uu xanuunkii aad u daraa ee u damco inuu soo baxo waa kii abubakar joog waa joogay tanna waxa weeyaan muuna joogin ee waa soo baxay labada xaalaa kala duwan markaa hore nabiga calayh salaam waa tacbaan salaaddu inuuna tugtun karin qiradiisa kor u qaadaynin ayaa la ogaa yuu ogaa abubakar hadda se nabiga calay salam waa caafimaadsan yahay qaala xaddaana maxamed bnu raafic maxamed bn cabdillaah ibnu basiic qaala akhbarana cabdullah cala xaddaana cubaydullaahi can abi xaazim can sahl bni sacdin isaaciidiyi qaal dahaba nabiyullaahi sala allah alay wasalam baa tegey yuslixu bayna bani camr bini cawf inuu heshiisiiyo bimidli xadiidihi inuu soo heshiisiiyo maslaxa iyo khilaafka dhex maray uu soo heshiisiiyo nabiga u baxay sala allah alay ali wasalam wazaada fajaaa rasuulullah nabiga alay salaam baa yimid fakharaqa sufuufa takhallasa iyo kharaqa waa isku mid sufuuftii buu nabigu saa u jeexa u dhex jeexay xataa qaama cinda safi lmuqadam safkaa la horraysiya hore ayuu nabigu meel ka helay wa fiihi waxaa ku sugan riwaayadan ama abubakar rajaca lqahqaalaa inuu gadaal u soo baxay <clears throat> qaala xadaanii maxamed bnu raafic waxuseyn ibnu cali alxilwaani jamiican can cabdirazaaqin qaala ibnu raafic wuxuu yidhi xadaana cabdirazaaq akhbaranaa ibnu jurayji qaala xadaanii ibnu shihaab can xadiidi cabaad bnu ziyaada ana curwata bnu mugiirata bnu shucba ahbara ana almugiira bnu shucba radia allahu canhu ahbara anahu mugiira qazawaa waa duulay maca rasuuli illaahi sala allah alay waslam tabuuka qaswatu tabuuk oo dagaalkii u dambeeyey nabiga uu qaaday ee reer ruum lagu duulay ah sanadkii sagaalo dhacday ayay ku jireen qaala muqiira wuxuu yidhi fatabaraza rasuulu ullah salaadda subaxa soo dhawaatay muqiiru nabiga calayh salaam yidhi war soo hadbal biyahana hore u soo qaad oo nabigu ka leexday tabaraza rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa bannaanka u baxay xaaji gudasho qibala alqaayidi meelaha lagu xaajo guto ayuu nabigu u baxay bannaanka ah qaayidka asalka meelaha ku habboon fadhiga ayaa la yidhaahdaa faxamaltu macahu waxaan maciisa xumbaaroo la raacay idaawatan ubawaysood iyo weel biyaa qabla salaati lfajri salaada subxa intay weli ayay ahayd waa la yaasaya waa la guuraya waa la socda falamaa rajaca rasuulullah nabiga calayh salaam markuu soo laabtay qadaau lxaajiyu ka soo laabtay ilaya aniga oo sugaayay akhadtu waxaan guda galay uhriiqu inaan shubayo calaa yadayhi min alidaawa biyihii baday ugu jiraybaa gacmaha ugu shushuray nabiga calayh salaam wa qasala yadayhi waa faraxashay alaaa maraad saddex jeer uma qasala waja wejigiisii buu dhaqay uma dahaba wuwa baxay nabigu calayh salaam dahaba wuxuu damxay yukhriju inuu soo saaro jubbatahu kootigii uu qabay can diraacayhi dhudhummadiisi inuu ka soo bixiyo oo sidaa usoo saaro sidaa sidaa inuu usoo bixiyo ayuu damcay oo deena uu gacantii dhaqo fabaaqa noqotay kumaa jubbatihi kootigii uu nabigu qabay calayh salaam labadeedii gacmood kunka waa agga afka gacantee ayaa xariiri noqotay gacantuna mar kasto aggan u socoto way sii ballaarani marka waa suuro weyn halkaa inay dhaafto taadkala yadayhi gacmihiisii uu nabigu wuxuu geliyey filjubba koortigiibuu hoos intuu gacanta ka geliyey ayuu kasoo siibay gacantan tilkahoosrasigu kasoo siibay xataa akhraja diraacayhi labadiisadu dhin buu soo saaray min asfali ljubba koortigii hoostiisa ayuu ka soo bixiyey waqasala diraacayhi markaasuu dhaqay labadiisa gacmood ilalmirfiqayni xusullaha laga gaaraba jiqillaha uma tawadaa waa weysaysa calaa khufayhi tawadaa ay masaxa waa masaxay calaa khufayhi labadii qufa uu qabayna labadii lugood meeshuu dhaqi lahaa korkuusaa oga masaxay wadalika jaa'izun fi alaaa ayaam saddex beri baa qofka musaafirkaa uu korka masixi karaa lugta baabu waxa weyse buriyaa oo kaadida iyo saxarada iyo hurdada iyo waxaasoo dhan khufaynka maburiyaanma buriyaan in wakhtigiisa u dhammaado ama wax qabays waajibiyo qofka uu ku dhaco ama ay meesha ka baxaan waxyaalahaasa buriya uma aqbala nabigu wuxuu soo qaabilay saxaabadiisii inuu soo hiraado waa ka haray saxaabadii aqbala xaggii saxaabada usii socday waddadiibuu soo qaaday muqiira la socda qaala almuqiiratu wuxuu yidhi faaqbaltu macu anna waan la soo gadoobay xataa najidu naasa dadkii waxaan helay qad qadamuu hore u dhaqaaqay qadamuu hormariyey cabdaraxmaan ibnu cawf dadkii oday salaaddii iska galee subax cabdiraxmaan ibnu cawf imaam ka dhigtay fa sallaa lahum uu tujinaayo ee ragcaddii koobaad ay nabiga dhaaftay fa adraka rasuululah wuxuu nabigu gaaray calayhi salaam ixda ragcatayni labadii ragcadood middood midii dambe ayuu ka gaaray fa sallaa maca annaas dadkii buu la tukaday nabigu alragca alaakhira ragcaddii dambe falama sallama cabdiraxmaan markuu salaamo naqsaday ibnu cawf qaama rasuuluullah nabiga calayhi salaam baa istaagay yutimu salaatah marka nabiga maanta muxuu noqday masbuuq masbuuq buu noqday oo salaaddii ragcad baa dhaaftay sala allah alayh wasalam maa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu timuu nabi calayh salaam qowlu ku yidhi yuu ficlanna oola yimid sala allahu caleh wasalam wixii ka soo gaadhay imanka la tuko wuxuu ku dhaafana taam yeel fa afzaca dalika almuslimiin muslimiintiibaa arrinkii aga bixiyey nabigii oo kacay oo ragcadba ay ka tagtay oo maanta ma'muum noqday markay arkeen saxaabadu waa argagaxeen fa akaru tasbiix subxaana allah subxaana allah subxana allah baan isku daray falamaa qada nabiyu sal allah alay wasalam markuu nabigu bogay salaatahu salaadiis aqbala calayhim saxaabadiibuu ku qaabilay uma qaala ku yidhi layaabkii iyo muxuu ahaa tacajubkiibuu ka saaraya axsantu waan degdegnay oo nabiga calayh salaam baan salaaddii ka horgallay wax ku jiray qof kalea nabiga calayh salaam oo nool baan qof kale ibaan ka dhiganay axsantum buu nabigu yii waa wanaajiseen qofka muxsinkaa muxuu mudan yahay axsanta buu mudan yahay qofka muxsinkaa wanaagga sameeyey aw qaala wuxuu yiqad asabtu waadaad siigteen sawaabkii saxda ahaa yaqbiduhu nabiga calayh salaam wuxuu ku kabanayaa oo uu ku ammaanayaa an sallu salaata salaadda inay tukadeen liwaqtiha liawali waqtiha waqtiga ugu horreeyey inay salaada ka tukadeen ayuu nabigu ku ammaanaya sala allah aleh wasalam yaqbiduhu waa ku ammaanay waa ku kantay habeelahay saxbada heedeen buyu nabiga sala allah aleh wasalam sidaa marka hadday jirto faraxaas oo kale imaamka uu leeyahay si fiican baa yeesheen waqtiga salaadda awalkeedaba fiixan ile mar walbabe salaada awalkeeda ayaa fiixan wixii aan Ehm, xaalaad gaar ah ayaa jirta oo salaada awalkeeda laga fadli badan yahay waa goorma salaada duhur iyo cisha soo ma salaada duhur waa goorma goorta awalka laga fiican yahay ida shtada ida shtadda alxaru kulaylka markuu qoraxda aad u daran tahay oo kulaylka uu daran yahay dadkii jamaacada masaajidka imaanaayay ay qoraxda wejiga soo siin karin xogow in la yar qaboojiyo oo dabeel ay marto oo derbiyaha hoos ay soo yeeshaan abrid abrid buu nabigu yiri alai salaam dibdhigaa fadli badan salaada cishahana inahu lawaqtuhaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii buu nabigu calayh salaam ummadda inaan dhibaataan ka baqnaynin dib ugu dhiga habeen habeenada ka mida wakhtiganaa fiican buui laakiin dadkaas sabraynin ama daalaaya ama ah, ah, ah, eh, mashaqada ay ku noqonayso saasaa loo yeelay cabdiraxmaan bin cawf markii imaam nabiga u noqday calayh salaam oo tujiyey ragcad ku daba xidhay nabiga calayh salaam qaar culammada ka mida waxay ku daraan fadaa'isha iyo manaaqibta cabdiraxmaan bin cawf inuu ehel u noqday oo martabadaa uu gaaray waxaa laogyahay abubakar iyo cumarna way ku jireen safka abubakar iyo cumar maxay ka mid ahaayeen saxaabadii nabiga la socotay calayh salaatu wasalaam waxaa kaga caddaynaysa waxaa caddaynaya abubakar iyo cumar shahidaa almashaahida kullaha shahidaa almashaahid siiradooda markay ku noqoto abubakar iyo cumar wax nabiga safar uu nabiga u baxay weligood kamin harin weligood kamuna harin marka kaana macahu nabiga la socday sal allah alay wasalam wa maca dalika cabdiraxmaan marka jawaas imaamat almafduuli bilfaadili waan dhihi karaa cabdiraxmaan bin cawfna casharat lmubashariina fi ljana buu ka mid ahaa radia allahu canhu arda tobankii buu ka mid yahi qala xadaana muxamed bnu raafici wxulwaani xasan qala xadaana cabdrazaq an ibnu jurayj cabdilmalik qala xadaani ibnu shihaab can ismaaciil bni muxamed bni sacdin can xamsata bn mugiira naxwi xadiidi xabaad qaala mugiira faaradtu waxaan damcay dadkii tukanaayo cabdiraxmaan uu tujinaayo markaan aniga nabiga imaanay arabtu waxaa damcay taakhiira cabdiraxmaan cabdiraxmaan inaan dib u soo celiyo nabar nabiga imaadee ka soo baxa faqaala nabiyu sal l slam wuxuu yihi dacum iska daa iska daabeer ka waran imaamkii raatibka ahaa isagoo salaaddii la garay hadduu imaado oo uu aaya safki geli waayo o yidhahdo ilaa wa ilaa meeshayga wayna soo taabto oo meeshiisa isku dhardhaaro ka waran ragcad baana dhaaftay see la yeeli qofkii galayna waa iska soo baxay salkiibuu soo galay salaadiina tartiibkeedii waa isdaba marayo hadda imaamkii imaam salaada la bilowda imaamumiinti oo la dhammayn kara ma noqonin hadday dhacdo seelu yeeli hadday dhacdo imaamkaa ragcaddii buu tujini waa lagu daba xirani laabneed markuu istaago salaad subax hadday tahay maamuumiintii waxay ku harayaan juluuska atixyaadkay ku harayaan waa sugaya sida loo ilaalinayo fiiri khilaafkan iskaga dhowraayo waa la sugi markuu ragcaddiisa kale soo dhamayso atixiyaadka imaado atixiyaadkaasaa lala salaam waxaa kuu bannaan inaad niyooto niyat almufaaraqa niyat almufaaraqat limaam haddii imaamku aada xogow garan weydo ama qiradaba uu kugu dheereeyo waad ka goosan kartaa waad ka goosan kartaa ilaa wa ilaa kuma khasbanid haddii ay sababo kala imaadaan oo sharci ah, wix khilaaf keenaaya burbur keenaaya niyad xumo keenaaya salaaddii ma fiicna laakiin haddii imaamkii uu salaaddii dheereeyey musaafir baa tahay gaarigii baa biibiibta ku haya asagana wuxuu bilaabay suurat lfiil suurat lfiil waa ma dheer tahay msaaaaabdasoo ninkii baa qisadiisii ku keenay ninkii suurat albaqara imaamkii oo baqara akrinaayo ayuu ku xigay markaas ragcadda labaadna suurat lfiil buu bilaabay markaasu wuxuu yidhi baqarada baqarado saa u dheeree ninka aan ku sabri waayo suura alfiilu akbar min albaqara buui maroodiga ka weyn saca markaasuu iskaga carday almuhim wuxuu u arkay in qiradii dheer tahay xaajara waa lahaayoo gaariga ka tagaayoo safarii waxbaa dhici kara marka see la yeeli waad ku goosan kartaa ah, safartaadi raax gaarigaadi raax hawsha laga hayaa musqushaada ku orod nacam cashiraa ku dhaafaya cashirkaad u orod isagana qiradii buu dheeriyo agtara min laazim maa dliil hee adiiu xadiiu macaad binu jabal radia allahu canhu markii uu nabiga la soo tukaday ceshihi oo jamac masaajidka u imaaday masaajidka xaafadda waa kii qirada dheereeyey nin saxaabada ka mid ahay oo ansaari ahay oo maantoo dhan beerihii ku mashquulsanaayoo rijigiisiiba halka u xidhan yahay yaa qiradii markuu sugi waayey ku adkaatay buu iska goosta oo dhammaystay buu iska tegey nabigana calayh isalaatu wasalaam waxba ma dhihin bale mucaad baa la canantay oo la yihi salaadda ha ku dheeraynayn dadka <coughs> baabu tabiix rajuli wa tasfiiqi lmara ninku subxaan allah buu dhihi wa tasfiiqi lmar'ata haweenayda ama naagtuna sacbay garaaci idaa naabahumaa shayun hadduu wax ku soo darriyo fi salaati salaada wax u baahan inay baaqaan oo dadka ay iska ku baraarujiyaan hadduu imaado ninka subxaan allah baa lagu ogyahay gabadhuna sacbay garaaci sacabaha say rabtaa u qaar waxay dhahaan sida hay-ata marka ciyaarayaan buraanburayaan oo ay ciyaarayaan siday gacmaha iskugu dhuftaan iskugu dhufan maysa maantae gacantii baatinkaas yay daahirkaa ku dhufanaysaa sacabkaas baatinka ah iyo calaacashaasi iyo gacanta kale daahirkeeda kore bucad madowa ay ku dhufan si aynu u shabihin ciyaar waa iska ijtihaad ayib xadaana abu bakr bn abi shayba wcamru naaqid wazuhayr bn xarb qaaluu xadaana sufyaan bnu cuyaynata can ibni zuhriy can abi slm can abi hurayra can ibni xadana haarun bnu macruufin waxarmala bnu yaxya qaala ahbarana ibnu wahbin ahbaranii yunis xan bn shihaab izuhri ahbaranii saciid bn musayin wa abu salaam bn cabdiraxmaan anahuma samicaa abaa hurayra y maqleen radi allahu canhu yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi attasbiixu subxaan allah in la dhaho markay wax kugu soo darriyaan ama imaamkii in la saxa la rabo lilrijaali raggaa iska leh watasbiiqu sacabagaraacuna lilnisaa haweenkaa iska leh zaada xarmala fii riwaayatihi qaala ibnu shihaab waqad ra'aytu rijaalan rag baan arkay min ahlilcilmi culummada ka mid ahoo yusabixuuna wayushiiruun subxaan allahina dhihi ishaarana la imaan mararka qaar ishaarada iyaduna waad la imaan karta waa soo sheegnay nabigeenna ale sala allah alay wasalam mararka qaar la yimid waxadana qutayba bnu saciidin qaal xadana alfubayl yacni bnu ciyaad xaw xadana abu kurayb maxamed xadana abu mucaawiya xaa xadana isxaaq bin ibraahim qaal akhbarana ciisa bnu yunus kulluhum can ilacmash can abi saalix can abi hurayra can ilnabiy sala allah alay slam mila qaala xadana maxamed bnu raafic qala xaddaana cabdrazaq akhbarana macmar can ihmaam bn munabih can abi hurayra can nabi bimilihi wazaada fi salaati fi salaatidaasi khilaaf u dhexeeya bayna aljamhuuri wa bayna imaam maalik yaa imaam maalik lagu lagday radia allahu canhu arda maalik muxuu qabaa atasbiixu lilrijaali wاnisa subxaan allah rag iyo haweenba subxaan allah bay dhahayaan xadiidka seedihiibaa la yidhi atasbiixu lilrijaali watasfiqu linnisaa ah, maa lii araakum akhadtum tasfiiq tasfiiq idaa naabakum shayun eh, falyusabbixu rijaal walyusabiq nisa ama riwaayada hadda watasfiiqu linnisaa idan haweenku sacbahay garaacaan ama inama atasfiiqu linnisaa sacba garaaca waxaa iskale haweenkee subxaan allah dhaha marka maalik raximah llah waxaa laga waryaa inuu yidhaahdo atasbiixu lilrijaal wakada nisaa riwaayada inama tasbiiqu lilnisaa'ida ah ey min shani nisa baa loo jeedaa bay dhahayd inama tasbiiqu lilnisaa min shani nisa sacabagaraac waa shuqul haween saasaa laga wadaa waa shuqul haweenoo haweenkaa sacbaha garaaco ciyaartooda iyo sacbaha garaacee subxana allah odhaha sacbaha garaacine marka ciyaartooda waa laga hadlaaye salaad markii lagu jiro tasbiix baa la wadaleeyahay tasbiix baa la maxaa lagaga jawaabay marka maaley lagama harin marka ziyaadadana marka lagu sii radiyey oo wuxuu nabigu yihi watasfiiqu saxaba qaraaca lilnisaa'i baa iska fi salaati salaada gudaheeda waxaa laga hadla waa salaada gudaheeda wey salaada gudaheeda saxabaha garaacayaan ee ma ah khaarij isala wax laga hadlaayo baabulamri bitaxsiini salaati wa itmaamiha wlkushuuci wlkhushuuci fiiha wuxuu ku saabsan yahay amar lasamraayo waxaa lasamraya bitaxsiini salaati salaada in la wanaajiyo waihtimaamiha la dhammaystiro walkhushuucu fiiha lagu khushuuco salaad aad looga taxadaro lo ilaaliyo waa ra'su maalkaadii waa cibaado qiimo badan ajirkaadiiyo hawaabkaadii weeye xadaana abu kuray maxamed bn alcala alhamadaani xadaana abu usaamata can alwaliid yacni ibnu kaiir qaala xadaanii saciid bin abi saciid almaqburi can abihi can abi hurayra qaal sallaa bina rasuulu llah nabiga calayh salaam baanu tujiyey yowman maalin uma insarafa salaadii buu ka baxay faqaala wuxuu yidhi yaa fulaan soo maarti mararka qaar nabiga calayh salaam tasriix qofbuu toos magaciisu u sheegi jiray inta badan laakiin wuxuu ahaa nabiga calayh salaam cumuum buu isticmaali jiray maa baalu rijaal rag maxay rabaan laakiin mararka qaar canaan hebelow maxaad leedahay yaa fulaano hebelow alaa tuxsinu salaataka midow salaadaada maad hagaajisin mayaad hagaajinaynin alaa yanduru lmusallii qofka tukanaya miyuuna fiirinaynin ilaa sallaa markuu tukanaayo kayfa yusallii si uu tukanayo masalada masale sahlan maaha waa salaad waa cibaado waa silat lcabdi birabbi addoonka xidhiirku rabbi leeyahay weeyaan waa arkaan islaamkii weeyaan waa rugnigii labaad marka salaad inaad iska farfoorarsato oo iska wadwada meeheen waxay u baahan tahay salaadaada inaad hagaajiso oo waxaad tukanaysa aad la socoto alaa yanduru miyuuna fiirinayn almusalli idaa salla kayfa yusalli fainamaa yusalli linafsi naftiisa uu tukanayaa haddaad tukanaysa naftaadaad u tukanaysa wixii naftaada usoo noqon lahaa nafciha inaad naftaada ka xasado oo naftaada khayaanto ma fiicna ah. camalkan saalixa ila naftaada buu noqonaya man amila saalixan man camila saalixan falinafsi waman asaaa fa calayha wixii marka manfaco iyo cibaadada iyo khayrka aduu kuusoo noqoni marka wixii adiga aad ka faa'idii lahayd ee aakhara wax kuu tari lahaa maxaad u fududaysanaysaa <clears throat> inii wallahi baan ku dhaartay buu nabigu la ubsiru waxaan arkaa min waraayi gadaashayda wax ka arkaa kamaa ubsiru saan waxooga arko min bayni yadaya labadayda gacmooda hortooda indhahan aad arkaysaan saan wax uga horka hortan hore gadaalna waxbaan ka arkaa rasuulka sala allah alay wasalam waa mucjiza min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam ilahay u qadaray u sahlay fii xaalati salaad bayna khaas ku tahay xaalatu salaad basay khaas ku tahay markaasuu nabiga gadaal wax ka arki jiray siuu nabiga u ogaado maddaa tadbiiqi ummatihi saxaabatihi bimaa amarahum calayhi salaatu wasalam wuxuu amri jiray say u dabaqeen wuxuu nabigu u sheegi jiray si nadariha ah oo saas sameeya saas sameeya ficil ahaan bal inay la imaadeen buu rabaa nabigu inuu fiiriyo ogaado ilahay baa u sakhiray marka gadaal inuu ka arko sala allahu aleh waali wasalam <clears throat> marka waa salaada gudaheeda wailaa waxaad arkaysaa abu hurayra radia allahu canhu oo nabiga la socday oo say isula socdeen uu ka siibtay oo deen amin dambe ku balaarugay ah, abu hureyre gadaal buu oga siibtay hadda buu nabiga alay slam wuxuu yidhi nabi hureyre xageedaadi ma ogeen nabiga mana arkeenin markuu baxayo soo ma ah, waana dalaala inuu nabiga arkeenin mar walba gadaal wax ka arkeen sala allah alay ali wasalam qala xadaana qutayba bnu saciid can malik bn anas can abi zina an an abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal hal tarawna qiblatii ma waxaad u malanaysaan qibladayda iyo jihadayda haahuna xaggan inay tahay amaamkayda iyo hortayda fa wallahi baan ku dhaartay maa yakfaa calaya igama qarsoona rukuucdiinna walaa sujuudukum sujuudiinna inii la araakuma in arkaa waraa dahrii dhabarka ee gadaashiisa ayaa inaga arkaa xadaanii maxamed bnmuhana wbnu wamaa dalika cala allahi bicasiis waxba kuma aha markii leylat alisraa walmicraaj nabiga calayh salaam quraysh ay imtixaameen ay dhaheen xaray baa intaad baytulmaqdis tagtay baa saa kale nala wabariisatay nooga sheekay baytulmaqdis ragga yaqaanay inta nabiga loo soo aruuriyey waa kii ilaahay subxaana wa tacaala baytulmaqdisba hortiisa la dhigay oo wuxuu arka oo dhan ba hortiisa la dhigay sal اlah alيه ali wasalam xadaثnii mxamed bn muثanى wmuشhaar qaala xadaثna mxamed bn jacfar qala xadaثna شhucba qaala samictu qataada yuxadiث can anas bni maliki can الnabiyi salى اlah alيه wasalam qaal aqiimu rukuuca rukuucda toosiya wsujuuda sujuuda qiyaamkuna waxaa weeyaan qaabkii ictidaalkaha in la toosiye ahayd walba siday ku toosan tahay rukuucda siba toosnidiisaa in la siro dhabarka sujuudana acaalidii ay asaafil noqoto maca aliطminaan xasiloonin ay la socoto wallahi baa ku dhaartay inii la araakum waa in arkaa min bacdii ay min dahrii gadaashaydan iga arkaa rubamaa qaala min bacdi dahrii dhabarkayga gadaashiisa idaa rakactum markaad rukuucdaan wasajadtum aad sujuudaysaan in arkaa buu nabi sala allah alay wasalam qaala xaddaana abu qasaan almismiciy wasmuhu malik ibn cabdilwaaxid mashhuurun bikunyatihi abu qasaan almismici malik ibn cabdilwaaxid qaala xaddaana mucaad mucaad yani ibnu shihaab yani ibnu hishaam qaala xadaanii abi waa mucaad bn hishaam ibn abi cabdilaahi bistiwaay abi cabdilaahi sambar xaw xadaana maxamed bn muhana alcanasi abu muusa qaala xadaana ibn abi cadiy maxamed bn ibraahim ibn cabdi can saciidin ibn abi caruubata kilaahumaa can qataadii ka wariyeen kilaahumaada waa ninkaas aabbaha hishaam ah iyo saciid can qataada bni dicaama sadusi haddaad aragto saciid qataade ka warin saciidkaasi waa ibn abi caruuba can qataada ibn dicaama can anas bni malikin ana nabiy llahi sal اllah alيه wasalam qaala wuxuu yidhi atimu rukuuca rukuucda dhammaystira haska farursanina sidii loogu talagalay ee salaadii nabiga u tuko u rukuuc wasujuud sujuudana iyaduna toosiya fa wallaahi baan ku dhaartaye inii la arakum waa in arkaa min bacdi dahri dhabarkaiyo gadaashiisa idaa maa rakactum haddaad rukuucdaan idaa maa rakactum waxay dhahaan idaa iyo kulmaan maadaasaa sila ah oo zaa'ida ah yaa aaliban khud faa'ida bacdaa'ida maa zaa'ida way dheh yaa aaliban khud faa'ida bacdaa'ida maa zaa'ida idaa gadaasheeda maa waa zaa'ido faa'idaa qaado maxay tahay faa'ida sheekh ku celi yaa aaliban od faaid inaan faaid dhano de laskaga socdo ma socon kartaa waa faaid intaan haddana laskaga tago ayay ku celi hay haddaad baran haddaad xifdinaysaa marka yaa daaliban khud faaida bacda ida maa zaaida ayaa ku celin kara hadda hmm? weli ma indhaha taagaysaa war ajaib marka hanaad xifdisan miya haye haye hmm. Hmm, hmm. bada ida maasa haye aha bada ida maasa qur-aanka way ku jirtaa in badan idaa iyo ma kulmayaan fii xadiii saciidin idaa rakactum idaa sajadtum markaad sujuudaysaan rukuucdaysaan dhammaystira wallah aclam bilah tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina muxamed wala